alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii atibyaan fi aadaabi xamalati اlqur'an waxaynu joognay xaggii baabkii sagaalaad aakhirkiisii baynu joognay sheekhu waxau uhi raximah اllah faslun kani waa fasl fasli waa masder waxaana loo fasiraa bimacnaa faacil ama bimacnaa mafcuul baa labada mid loo fasiraa culamada qaarba a'immadu fasiraan haddii bimacnaa faacil loo fasiro wuxuu noqonayaa hada faasilun bayna maa taqadama wa bayna maa yaati wuxuu kala faslinayaa eh, bayna maa taqadama wamaa yaati wixii hormaray iyo waxaa iman doona ayuu kala soocayaa haddii bimacnaa mafcuul loo fasiro wuxuu noqonayaa hada mafsuulun mima qablahu waxaa laga fasliyo laga soo gooyay waxa ka horreeya sidaana waxaa la sameeyaa masaa'isha baabka ku saabsani markay dheeraato ayaa xoogaa la abla oo la googooyaa marka goyntaa la soo goynaayo waxaa looga jeedaa nowcan maa taysiir baa looga jeedaa la fudaydinayo waxaa kala jira kitaab iyo baab iyo fasli waxaa ugu caamsan kitaab abwaab badan buu koobsanayaa waxaa ku sii xiga baab baabku fusuul badan buu koobsanayaa waxaa ugu hooseeya fasli fusuul fasligaasaa ugu hooseeya marka wuxuu noqonayaa khabar mubtadihiisii xadfan yahay buu noqonayaa hada faslun ay mafsuulun mima qablahu facli bimacnaa mafcuul ama faasilun bimacnaa faacil wuxuu kala soocaya waxa tegaya waxa soo socda qaybqaybinta kutubta sidaa loo qaybqaybiyo faa'iidada ku jirtaa waxay tahay noocan maa ee xagga barashada iyo xagga akhrisadka mid walba in la sahlayo oo sahlitaan baa ku sugan oo masalan ruuxa musaafirkee safrayaa marka uu qadar socdaba markuu gaadhaayo qaryo uu gaadhayo nowcan maa wuu karaar qaadanayaa oo dee hadday isku sii daysan tahay oo aan meel lagu hakadaba aynay lahayn wax tilmaamaa oo intaasaad goysay intaasaa kaa tagtay intaasaa kuu hadhay aynay jirin ruux waa ka daali lahaa waxayna culamada qaarkood yidhahaan waxaa laga soo qaatay qur-aankiiba suwar baa loo qaybiyey oo suuraduu markaa qur-aankii leeyahy oo boqol iyo afar iyo toban suuradood weeyi taqaasiimta markii dambe lagu sameeyey ee wakhtigii salafka soo baxdayna waxay ahayd in axzaab iyo casharaad toban toban iyo ajzaa iyo yacni markaa in loo qaybiyo wakhtigii saxaabada waxaa la isticmaali jiray casharaadka waatay saxaabadu yidhaahdeen toban aayadood baanu qur-aanka u qaadan jiray kamaanu gudbi jirin oo kamaanu tallaabi jirin ilaa tobanka aanu baranno maa fiihi min alcilmi waalcamal cilmi iyo camalba waxa ku sugan ilaa aanu baranno maanu dhaafi jirin saas aawadeed waxaa loo qaybin jiray qur-aanka casharaat cashru aayaad kasta gaar baa laga dhigi jiray laakiin waqtigii dambe oo ka dambeeyey saxaabada waxaa soo baxday in la soo saaray axsaab kadibna ajzaa la soo saaray almuhim asbaacdu waa la mid asbaacda horeynuu soo aragnay subciyo in laga dhigay qur-aanka taasoo kale waxaa ku sugan marka ruuxuu qadar qur-aanka ka mida uu akhriyo intaasaad akhriday intaasaa kuu hadhay xoogaa niyaddaa u dhismaysaa intaasaad barata laakiin hadduu isku sii daysnaan lahaa min alfaatixa ilaa birabbi innaas oo meel lagu hakado iyo meel la tilmaansado toonna aanu lahayn dad fara badani waa ka daali lahaayeen saas aawadeed bacdu waxay ku shabbaheen waa sidaa safarka masaafada dheer dadka loogu qaybiyo faraasikh iyo maylal iyo marka waxa weeye qaryooyin markaa loo yeelo bartanka intaasoo farsakh baa kaa tegey intaasoo mayl baa kaa tegey ama halkaynu isticmaalo intaasoo kilomitir iyo wax la mida intaasaynu hadhsan abwaabtiiyo fusuushuna waa saasoo kale iyo kutubta markaa loo qaybinayo kitaabkii waaxidka ahaa iyo fasalada markaa iyo baababka loo yeeliyo qaala alimaamu nawowi raximah llah ida kaana calaa mawdicin min badani lmutatahiri najaasatun hayru macfuwin canha xaruma calayhi masu lmusxafi bimawdici najaasati bila khilaaf imaamu nawowi waxa uhi raximah llah markay ku sugan tahay ruuxii tahaaro qaatay jidhkiisa mawdic ka mida ay ku sugan tahay najaasatun hayru macfuwin canha najaase aan la cafin xaruma calayhi xaaraan waxaa ka noqonaysaa masul musxafi musxafka inuu taabtaa xaaraan bay ka tahay bimawdici najaasati meesha nijaasadu ku sugan tahay musxafka inuu lafteeda ku taabtaa xaaraan bay ka tahay bilaa khilaaf xaalay khilaaf ka maran tahay walaa yaxrumu bigayrihi cala almadhabi asaxiixi almashhuur kama xaaraan noqonayso mowdic kaloo mawdica najaasadu ku sugantay aan ahayn ee isagu daahir ah oo aan najaasa ku sugnayn inuu ku taabtaa xaaraan ka noqon mayso cala almadhabi asaxiix madhabta saxiixa marka lagu socday almashhuuri caanka aladii qaalahu jamaahiiru asxaabina wahayruhum kaasay yidhaahdeen oo sheegeen asxaabtayada badankoodu ay sheegeen wahayruhum iyo cid kaleba ay sheegto culammada ka mid oo min alculamaa'i culammada ka mid wa qaala abulqaasim asaymariyu sheekhii la odhan jiray abulqaasim alsaymari wuxuu yidhi min asxaabina xaaluu asxaabtayada ka mid yahay wuxuu yidhi abulqaasim alsaymari wuxuu ahaan jiray sheekh qaadi ah waxaanu ku jiraa asxaabu wujuuha shaaficiye ayuu ku jiraa magaciisana waxaa la odhan jiray cabdulwaaxid ibnu xusayn ibnu moxamed baa la odhan jiray qaadina waa ahaan jiray wuxuu dhintay saddex boqol iyo dhowr iyo siddeetankii buu dhintay yacni saddex boqol iyo lix iyo siddeetankii ilaa saddex boqol iyo sagaashankii intii u dhexaysay ayuu dhintay bacdibaa waxay yidhahdeen saddex boqol iyo lix iyo siddeetanka buu dhintay laakiin waxaa la soo naqliyey saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii inuu kitaab qoray oo kitaabkiisa cardiyey saas aawadeed xuduuddaa inuu dhintay lix iyo siddeetankii saddex boqol iyo lix iyo siddeetankii ilaa saddex boqol iyo sagaashankii xuduuddaa intii u dhaxaysay inuu dhintay ayay culammadu u tilmaamaan sheekha abulqaasim assaymari la yidhaahdaa wuxuu yidhi yaxrumu xaaraan bay ka noqonaysaa mawdica aan najaasadu ku sugnayn ee isagu daahirka ah inuu ku taabtaa musxafka xaaraan bay ka tahay mar haddii jidhkiisa meel ka mida najaasa ku sugan tahay cala itlaaqba musxafka yaanu taaban oo meeshaynay xataa ku sugnayn najaasadu yaanu ku taabanin musxafka wa qallatahu asxaabunaa fii haada asxaabtayada shaaficiya waa ku qalad xukmiyeen oo qalad bay u nisbeeyeen fii haada arrinkaasay ku qalad xukmiyeen oo yidhaaheen wuu ku qaldamay wa qaala alqaadi abuayib qaadigii la odhan jiray abuayib isagu wuxuu yidhi isaga laftiisu wuxuu ka mid yahay asxaabu wujuha shaaficiyu ka mid yahay hada aladii qaalahu marduudun bilijmac kaa abulqaasim assaymari uu yidhi wuxuu yahay mid la radinaayo oo lagu radinayo lagu burinayo ijmac culammadu isku waafaqsan yihiin bannaanaanshaheeda waaba mukhaalif lilijmac uma cala almashhuuri intaa dabadeed qowlka mashhuurkaa marka lagu socda qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen asxaabtayada qaarkood innahu makruuhun mawdica najaasadu ku sugan tahay intaan ahayn ee iyadu daahirka ah inuu ku taabtaa ha bannaanaatee waa karaahiyo wa karaahatu tansiih waalmukhtaaru annahu laysa bimakruuh sheekhu taa waa ka daba tego wuxuu uhi qowlka la doortay waxa weeye waa inaanu makruuh ahayn oo aan wax karaahatu tansiihi aynay ku sugnayn iska daa taxriim inuu ku sugan yahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay ruuxii waa tahaaro qabaa ee isagoo tahaaro qaba oo labadii xadasba ka taahira xadasul akbar iyo xadasul asqar ayaa mawdic jidhkiisa ka mid mida najaasa ku sugan tahay ma u bannaantay musxafkii inuu taabtaa waa la kala qaadayaaye ma mawdicay najaasadu ku sugan tahay mise mawdicayna ku sugnayn mawdicay najaasadu ku sugan tahay bilaa khilaaf inuu ku taabtaa musxafka ma bannaano najaaso inuu taabsiiyaan u bannaanayn xaaraan bay ka tahay taasi layskumana diidanoo layskuma khilaafsana culammadoo dhan baa isla oggol mawdica najaasadu ku sugantahay musxafka inuu taabsiiyaa inaynay u bannaanayn mawdica inay najaasadu ku sugnayn musxafka inuu taabsiiyaa ama ku taabtaa marba hadduu sida kale u tahaaro qabo labadii xadasba ka daahir yahay najaasana mawdicani ka daahir yahay mawdican uu ku taabanayaa dhibi kuma sugna waa mid bannaan weeye waana sida jamaahiirta shaaficiyo iyo culammada kaleba ay ku tageen oo gaalibka culammadu ay qabaan yacnii qowl shaadaa odhanaya xaaraan weeye mawdica kale daahirkaa xataa inuu ku taabtaa mar haddii mawdic jidhkiisa ka mida najaasa ku sugan tahay ma bannaana qowl shaadaasaa odhanaya waana taa culammadu ay radiyeen oo yidhaaheen marduudun bilijmaac haddaba najaasadaa sheikhu qayd buu xidhay wuxuu uhi waa najaasatu hayru macfuwin canha najaase aan la cafinayn waxaa jirta najaaso culammadu ay yidhaahdaan waa la cafiyaa oo masalan wax yar oo dhiiga sida damulburquus kutaanta baasha la yidhaahdo oo dhiiggeedoo kale hadduu qofka ku bururo waxaa yaroo kale hadduu ku sugan yahay waa iska najaaso yar oo la cafinayo wey waxba dhibi kuma sugnaa qadarka yaree caynkaasoo kale ah ee aadka daqiiqa u ah ka dami lburquusi masalan oo yar weliba aan badnayn wuxuu noqonayaa najaase la cafinayo waxaanay ka qabaan jamaahirta culammadu dhiig oo dhami inuu nijaas yahay culamada qaarna ijmaac waa ay ku soo rareen waase la isla ogol yahay nusuustana waa ku soo aroortay dhiigga caadadu inuu yahay nijaaso inuu yahay nijaaso inuu yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaamayaan dhiig oo dhan ayaa najaaso inuu yahay ijmaac ay tahay culamada qaar eh, ijmaaca waa ka murmayaanoo waxay leeyihiin maye dhiigaga kale khilaaf baa ku yari jiraan almuhim haddii ijmaac aynay ahaydna jamaahirtii culammada ayaa saas yadaa qaba inuu dhiigoo dhammi najaaso yahay oo afarta madhabood ay ka mid yihiin ayaa waxay qabaan dhiigoo dhammi inuu wada nijaas yahay marka qaydka hayru macfuuin canha waxaa loo jeedaa qadarkaa yare aadka u daqiiqe u qaliilkaa ah baa looga jeeda aad iyo aad u yar markuu sidaa inoogu tilmaamay ayuu wuxuu yidhi bacdimaa waxay yidhahaan asxaabteeda ka mida waa karaahiyo ha bannaanaatee mawdica najaasada haddaanu ku taabanaya meesha daahirkaa ku taabanayo waa bannaantay laakiin waa laga fiican yahay oo waa karaahiyo o waa karaahatu tanziih laakiin sheikhu wuxuu tilmaamay qowlka la doortay ee culammada badankoodu ay doorteen waa inaan xataa karaahatu tansiih aynay ahayn oo biduuni karaha ay bannaan tahay waxay kukala duwayn labada qowl qowlka karahada sheegaya wuxuu tilmaamayaa dee afdalku waa inaanu saa yeelin kan kalena mubaax buu ka dhigayaa aan dhibi ku sugnayn ayuu ku dhigaya marka haddii la hawaa makruuh waa karahatu tanziih tegista laga tegaayo ayaa qurba ku sugan tahay oo rabbi loogu dhowaanaya baa macnuhu dhacaya laakiin haddii la yidhahdo karaaha ma aha waxaa la odhanaya wax qurbo oo gaaroo ku sugani ma jirto yacni saasaa macnuhu dhacay marka fasalkan masalada uu ku sheegayna wuxuu uga jeedaa ixtiraamkii musxafka ayay la sixdhiidhaa faslun man lam yajid maa'an fatayamama xaysu yajuusu lahu tayammum kii biyo waaya oo fatayamama gagabaysta xaysu yajuusu lahu tayammumu markuu gagabaysuguu bannaan yahay ayuu gagabaystay yajuusu lahu masu lmusxaf waxa u bannaan musxafka inuu taabta u bannaan sawaa'un kaana tayammumuhu lisalaati aw ligayriha waxaa isku mid ah ahaanshaha gagabaysigiisu uu ahaaday salaad daraaddeed mid u gegabaystay uu ahaaday aw ligayriha ama shay aan salaad ahayn ayuu daraaddii u gegabaystay mimaa yajuusu tayamumu lahu ka mida waxyaaluhu bannaan yahay in loo gegabaystaa ayuu u gegabaystay farqi ma kale leh wa amaa man lam yajid maa'an walaa turaaban kii labadaba waaya oo biyana aan haysanin ciidna aan haysanin waa faaqidu tahuurayn masaladay yidhaahdaan culammadu labada shay ee lagu tahaarada qaato labadiiba inuu waayey fa innahu yusallii calaa xasabi xaalih wuxuu ku tukanayaa kolba xaalkiisu siduu yahay buu ku tukanayaa walaa yajuusu lahu masu lmusxafi uma bannaano musxafka inuu taabtaa liannahu muxdisun waa mid weyse jaban weeyi wa jawaznaa lahu salaata lidaruura waxaan u bannaynay salaadda inuu tukado waxaan ugu bannaynay ka fursan waa daraaddeed yacni daruuro daraaddeed baan ugu bannaynay salaadda inuu tukado walaw kaana macahu musxaf hadduu la jirkiisa ahaaday musxaf walam yajid man yuudicuhu iyaahu uuna waayo miduu musxafka ammaano ugu dhiibo wa cajaza cani ilwuduu'i weysadiina uu ka caajiso u awoodi kari waayo jaaza lahu xamluhu lidaruura waxa u bannaan musxafka inuu qaada u bannaan daruuro daraaddeed inuu u qaado ayaa u bannaan qaala alqaadi abuayib qaadigii laodhan jiray abuayib waxauu yidhi abuayib atabari walaa yalzamuhu tayammumu kuma waajib noqonayso inuu gegebaystaa wa fii ma qaalahu nadar warkaa uu yidhi abuayibna uu yidhi alqaadi abuayib warkaa uu yidhi waxaa ku sugan nadarun dayma ayaa ku sugan wayanbagii an yalzamahu attayammumu waxaa u habboon inuu ku waajibo gegebaysigu ayaa habboon marka qowlka odhanaaya gagabaysigu waajib buu ku noqonayaa markuu biyihii inuu isticmaalo awoodi kari waayey ama biyihiiba waayey oo weysadii ka caajisay waajib baa gagabaysi ku noqonaya qowlka sidaa odhanaya habboon ama idaa khaafa cala almusxafi min xaraqin aw qaraqin aw wuquucin fii najaasatin hadduu boqo miya cala almusxafi musxafka uga boqo min xaraqin gubasho uga boqo aw qaraqin ama qarqoon uga boqo biyo ku qarqoomo daado kalaa soo gelayaba aw wuquucin fi najaasatin ama wuxuu uga baqay najaaso inuu ku dhaco aw xusuulihi fii yaddi kaafirin ama gacan gaal in markaa laga helo oo bimacnaa gacan gaal uu ku dhacana waa laga baqay fa innahu yaakhuduhu waa qaadayaa wa in kaana muxdisan haba ahaado mid weyse jabana lidaruurati daruuro daraaddeed buu qaadayay ka fursan waay halkan wuxuu inoogu sheegayaa saddex mas'alo afarna waaba noqon kartaa afar masalay noqonaysa masalada koowaad wuxuu inoo sheegayaa kii biyo waayey oo dabeed intuu gegebaystay gegebadaas yaday u bannaan tahay ayuu gegebaystay waxaa u bannaan musxafka inuu taabto oo siduu gegabadu ugu bannaynayso salaadda ayaa musxafka taabashadiisana ay ugu bannaynayso farqina waxaan kala lahayn inuu u gegebaystay liajli asalaa iyo lixamli lmusxaf inuu u gegebaystayna farqi ma kale leh mar haddii gegebaysi ugu bannaanya oo shayga salaad banneeyey oo tahaaro ahaa dee waa bannaynayaa taabashada musxafka la taabanaya masalada labaad ee uu sheegay waxay tahay waa kii labada tahaaraba waayey ila tahaaradii waa ama waa ciid ama waa biyo biyaha marka la waayana dee ciid baa lagu tahaaro qaadanaya marka labadiiba waa waayey faqidu tahuurayn baa la yidhaahdaa waa laga yaabaa in lala yaabo layahaa siduu ciid u waayaya dee way dhici kartaayo ruuxii waxaaba suuragala markaysaga mawdic najaasaa in lagu xidho meeshaasina waa meel najaase lagala daalay haddii ciid iyo waxyaalliinba yacnii wax daahira ma aha wax daahira ma aha marka faaqidu tahuurayn baa la yidhahdaa labadii lagu tahaaro qaadan jirayba waa waaye gidaarka haddaan waxba qofka ka soo raacaynin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan inaan lagu gegabaysanin oo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu marka famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu yacni masaxa gagabaysigii waa la sheegayey waxaa ku gagabaysataan minhu marka minhudaasi ma litabciid baa mise waa libtidaa ilgaaya culamo badani waxay leeyihiin waa litabciid oo waxaa loo jeedaa saciidka wax ka mida ku gagabaysa marka waa in wax kaa soo raacayaan bay leeyihiin culamaha qaarna waxay leeyihin waa ibtidaau lgaayo waxaa loo jeedaa in laga soo bilaabaayo marka almuhim haddii la yidhaahdo inta sare ee markaa gidaarka najaasadu gaari mayso suurada ay sheegayaan waa in yacni meel lagu gegabaysan karo u baaqiya aynay jirin culammada qaarna maba qabaanba meesha haddayna boodh iyo ciid iyo waxba aynay lahayn oo waxba kaa soo raacayn oo meel amlasa iska tahay inaan gagaba ku asaxayn bay qabaan marka mas'aladaa faaqidu tahuurayn la yidhaahdo hadduu ruuxu yahay faaqidu tahuurayni labadii tahaaraba mid waayey hadduu yahay oo biyana ma haysto turaab uu ku gegabaystana ma haysto xaalka caynkaasa salaaddii iskama daynaye lidaruura ayuu tukanayaa xurmada wakhtiga daraaddeed wuu tukanayaa xilliga salaadda wakhtigeedu soo galo waa inuu tukadaa fattaqu llaha ma istatactum ha yeeshe salaaddii ha u bannaanaato oo daruuro ha ugu bannaanaatee taabashada uu musxafka taabtaa iyadu u bannaanan mayso oo daruuro kallifaysaa musxafka inuu taabtaa meesha ma taal waayo salaaddii waa waajib aan lagana tegi karin lana dibdhigi karin yacani waxa weeye berigaan jeelka ka baxaan tukan doonaa inuu ruuxu yidhaahdo ou sidaa u dibdhigaa uma bannaana marka maadaama tegista laga tagaa salaadda iyo dibudhigista midnaba aynay ku bannaanayn dee yadu waa daruura keensatay inuu tukado oo calaa xasabi xaalihi ku tukado laakiin musxafka inuu taabto hadda akhriyaa amaba uu taabtaa daruuro ku sugani ma jirto alle daruura waxay soo geli kartaa musxafkii waa sitay isagoo musxafkii sitaa ayuu wuxuu uga baqay intuu markaa weysela'aani ay ku timi ama markaysaga janaaba ay ku timi ayuu wuxuu uga baqay gacan gaal inuu ku dhaco oo gaal buu kala cararaya gagabaysina kamaba gaadhsiiyaba lidaruuru ugala cararaya ugala baxsanaya gubasho iyo wax la mid a hadduu kala cararayana ina waa saasi la-eg oo musxafkii oo dabkii ku soo dhow yahay buu arkay weysena kamaba gaadhsiinayaba biyo waaba hayaa laakiin kama gaadhsiinayo hadduu is yidhaahdo weysayso musxafku waa gubanaya li daruura u qaadaya uga fogaynaya hadduu cidlo isagoo jooga oo isagana marka uu weyse jabo ciduu musxafka u dhiibana aanu jirin biyana aanu haysanin markaa lafteeda li daruura u qaadaya laakiin culammadu waxay leeyihiin waajib waxaa noqonaysa inuu gegebaysto mar hadduu biyo waayo oo sidaa uu sheegayo shiikhu ayaa saxan oo marba haddii taabashada musxafka la taabanayo tahaaradu ay u tahay shardi la aan la taaban karin dee hadduu biyo waayey waa inuu markaa gagabaystaay beddelkeedii la yimaadaa waaba janaabo qabaa masalan janaabaa ku soo darridey waa ixtilaamay janaabaa ku soo darridey biyo uu ku maydhana maba haystaba musxafna waa sitaa muxuu ku samaynaya musxafka cidluu kaga tegayaa mise markuu biyo soo hel u soo noqonayaa ee musxafka ka tegi maayo dayici maayo waa qaadayaa laakiin waa gagabaysanayaa intuu cidda ku gagabaysto ayuu dabeedna markaa qaadaya faslun hal yajibu cala alwaliyi walmucallimi takliifu sabiyi almumayizi ahaarata lixamli lmusxafi wallawxi aladayni yaqra'u fiihima sheekhu waxau uhi raximah allah miyay waajib ku noqonaysaa kii mas-uulka u ahaa ilmaha yar ama mucallimkii qur'aanka baraayey carruurta yaryar takliifu sabiyi ilmaha yaree sabigaa inuu ku kallifo sabigaasoo almumayizi mid wax kala garanayo wax kala soocaya ah altahaarata tahaaro inuu ku kellifaa waajib miyay ku tahay oo ugu kellifaa tahaaro lixamli lmusxafi wallawxi ladayni yaqra'u fiihimaa qaadista uu musxafka qaadayo sabigaa yaree mumayiska ahi ama looxa qur'aanku ku qoran yahay uu qaadayo alladayni yaqra'u fiihimaa labadaasoo uu qur'aanka ka akhrinayo fiihi wajhaani mashhuuraani liasxaabina laba weji baa ku sugnaaday oo caan ah oo asxaabtayada u sugnaaday asxaabtayada shaaficiyo bacdigood ay yidhaahdeen waajib bay ku tahay mucallimka iyo weliyu sabiyi labaduba sabiga mumayiska inay amraan tahaarada markastay qaadayaan musxafka ama taabanayaan ay ku yidhaahdaan musxafka wayse qabla'aan ha taabannin markastana ay amrayaan tahaarada inuu tahaaro qaato weji wejiga kalena wuxuu yahay maya waajibkuma aha asaxuhumaa cinda alasxaabi labada weji ka sixada badan li asxaabta shaaficiyo agtooda waxaa loo jeedaa badankoodi laa yajibu lilmashaqa waajibi maayo waxaanu u waajibayn dhibaatada ku sugan daraaddeed ayaan u waajibayn mas'aladani waxay ku saabsan tahay ilmihii yaraaya sabiga ahaa ee mumayiska ahaa kaan mumayiska ahayn horaad u soo aragtay inaan musxafka la tamkiininayn oo loo oggolaanaynin oo laga qaadaayo haddiiba gacantiisa musxaf galo mar haddaanu waxba kala garanay waxba kala soocay laakiin kii mumayiska ee wax kala garanaayey sabigana ahaa mucallimkii iyo ciddii u mas-uulka ahayd mid walba waajib ma ku tahay inuu amro tahaarada oo uu ku yidhahdo musxafka adaan weyse qabina taaban mise waajibkuma aha asxaabtii shaaficiya waa isku khilaaftay laakiin labada weji oo wejiga sixada badan lihi waa inayna waajib ku ahayn waxaynay waajib ugu ahayn lilmashaqa diintu waa yusri qaacidaduna waxay tahay almashaqatu tajlibu taysiir yacnii dhibaatadu waxay soo jiiddaa fudaydin bay soo jiiddaa ilmaha yarina weysada sida qofka weyn u ilaashan karo uma ilaashan karo weysajabku waa ku badnaanaya mar walbana in layhaa soo weysaysto xaraj iyo dhib baa ka imanaya adiladuna waxay sheegaysaa diintu inay sahlan tahay oo sahlanaansho u saaxiib tahay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halaba marka qaacidadu waxay tahay almashaqatu tajribu taysiir marka hore ilmaha yaree sabigii waa marfuucu lqalam wa can isabiyi xataa yaxtalima markaa saas aawadeed kuma waajib aha mucallimkii iyo weligiiba kii mas-uulka u ahaaba ilmaha yaree sabiga ah inay ku laasimiyaan mar walba inuu tahaaro qaato oo taabashada musxafka u tahaaro qaato mid waajib ku amah waa la ysla ogol ilmaha yare sabigaa inaan waxba ku xataa sharaa'icda waxa la amraayo in la amraa waajiba laakiin isagu inuu sameeya waajib kuma aha waayo marfuucu lqalam weeye muraa awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin amra ubadkiinna salaadda amra toddoba jir markay yihiin yacni amra salaada laamku waa laamu tawqiit lisabcin ay cinda sabcin toddoba jir agteeda markay yihiin salaadda amra wadribuuhum calayha licashrin toban jirna ku garaaca marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waalidku inuu amro ubadka salaada inuu amraa waajib bay ku tahay waalidka sunno uma aha hadda masaladaa waa laga yaabaa dad badan inay fahamsanayn oo ay moodayaan inay sunno u tahay waalidku inuu amro sunna uma aha waalidka waajib bay ku tahay hadduu ka tago waa ya'sam waa dembaabayaa waa inuu amraa hadduu amri waayo isagu waa dembaabayaa lakiin ilmaha yar dembaabi maayo amridda waalidku amraya waa waajib samaynta laakiin ilmuhu samaynayo salaadii waa sunnay isaga u noqonaysaa nadbi bay u noqonaysaa isaga waajib kuma ah faslun qaala imaamu nawowi raximah ullah yasixu baycu lmusxafi wa shiraa'uhu walaa karaahata fii shiraa'ih waxaa asaxaya musxafka in la iibiyo wa shiraa'uhu iyo in la iibsado labaduba waa asaxayaan bayc waa maxay isagaa gadayoo iibinaya oo cid kale ayuu ka iibinayaa shiraa'na isagaa soo iibsanaya oo soo gadanaya marka labada midnaba karaaha kuma sugnaa yacni ta hore waxa weeye wuxuu ka dhigay waa jasmiyey ta dambe laakiin khilaaf kusoo aroorin doonaa yasixu waxaa asaxaya bayculmusxafi musxafka in la iibiyaa waa asaxaysaa waa bayc saxiixu noqonaya wa shiraa'u in la soo iibsadaana waa asaxaysaa midnaba faasid maaha waa asaxaysaa walaa karaahata fii shiraa'i wax karaahiyi kuma sugnaa iibsadka la soo iibsanayo wa fii karaahati baycihi iibinta la sii iibinayo karaaha inay ku jirtana waxaa ku sugan wajahaani laba weji baa ku sugan liasxaabina labada weji oo asxaabtayda shaaficiya u sugnaaday asaxuhumaa labada weji ka sixada badan lihi wa huwa nasu shaaficiyi waa shaafici naskiisii weeye annahu yukrahu waa in la karaahiyaysanaayo wa miman qaala laa yukrahu baycuhu walaa shiraa'uh cidda tidhi waxaa ka mid a laa yukrahu baycuhu lama karaahiyaysanayo inuu iibiyo musxafkii walaa shiraa'uhu iyo inuu soo iibsado toonna karaahiya kuma sugna labada midnaba inuu sii iibiyo iyo inuu soo iibsado labada midnaba karaahiya kuma jirto cidda tidhi waxaa ka mid ah alxasanu albisriyu xasanulbasri baa ka mid ah basri iyo bisriba waa la yidhahdaa waayo magaalada loo nisbaynayo ayaa ba'da marna la kordhigaa marna la hoos dhigaa wa cikrimatu iyo cikrima oo mawla bnu cabbaas ah walxakamu bnu cutayba saddexdaa taabici baa ka mid a wa huwa marwiyun can ibni cabbaas waxaa hadalkaa laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaasna waa laga soo wariyey wa karihat daa'ifatu min alculamaa'i baycahu wa shiraa'ahu waxay karaahiyaysatay oo nacday koox culammada ka midii baycahu iibinta musxafka la sii iibiyo wa shiraa'ahu iyo iibsashada la soo iibsado labadaba waa karaahiyaysteen xakaahu bnu lmundiri can calqamata wa bni siriina wa annakhaciyi wa shurayxin wa masruuqin waa cabdulaahi ibni zaydin ibnu mundir baa ka xikaayoodoo ka sheegay taabiciin dhowra oo calqama iyo eh, ibnu siriin iyo maxamed ibnu siriin iyo ibraahim eh, naqaci iyo shurayx alqaadi iyo masruuq ibnulajdac iyo cabdullaahi ibnu zayd intaasuu ka sheegay wa ruwiya can ibni cumara wa abi muusa alashcariyi altaqliidu fii baycih waxaa laga soo wariyey cabdullaahi ibni cumar siqatu tamriid buu ku sheegay waxaa laga yaabaa inayna ka sugnayn oo siiqadaa muqayaru siiqaha waxaa la yidhahdaa siiqatu tamriid shaygaan la hubin ayaa lagu soo naqliyaa sida qaalibka ah in hayri lqaalib waa dhacdaa shay markaa la og yahay oo la hubo in siiqatu tamriid lagu sheego laakiin naadir bay taasi u dhacdaa khaas ahaan waxaa isticmaala bukhaari oo kale oo wakhtiyada qaarkood axaadiista qaar oo isagoo musnada uu saxiixa ku soo wariyey ayuu mawdic kale wuxuu ku soo celiyaa isagoo mucallaqnimo ku keenaya siiqatu tamriidna ku sheegaya haddii la yidhaahdo waxa weeye siiqatu tamriidka inaan u hubin ama inuu dacfi ku og yahay buu ugu sheegay waxaa taa ka hor imanaysa mowdic kaloo saxiixa ka midu wuxuu ku soo wariyey isagoo musnad ah marka taasi waxay caddaynaysaa saxiixun cindahu inuu yahay haddaba wuxuu siiqatu tamriidka ugu sheegay waa maxay xaafid ibnu xajar sharaxa waa ku sheegayaayo wuxuu odhanayaa xikmadda ku jirtaa inuu siiqatu tamriid markaasoo kale ku sheegaa waxay tahay waa inuu bilmacnaa ku wariyey xaaladaasoo kale hadduu xadiidka ikhtisaariyo oo macno ku wariyo aanu lafdigii ku keenin bukhaari caadadiisu waxay tahay inuu siiqatu tamriid sheego waa dariiqo isaga u gaar ah yuxfad walaa yuqaas warwiya can ibni cumara wa abi muusa alashcariyi altaqliidu fii bayci waxaa laga soo wariyey cabdullaahi bnu cumar iyo abi muusa alashcari cabdullaahi bnu qays altaqliidu fii baycih adkaynta la adkaynaayo iibinta la iibiyo musxafka ilaa laga sheegay cabdulaahi bnu cumar inuu yidhi lawadidtu ana alaydiya quطicat fii bayci lmasaaxif waxaan jeclaan lahaa gacmaha in lagu gooyo iibinta musxafka la iibinaayo cidda iibinaysa in gacmaha la jaraan jeclaan lahaa waa qowl qariib ah waxayse u badan tahay inayna ka sugnayn wa dahabat daa'ifatu ila atarkhiisi fi shiraa'i wa karaahati albayc koox kale culammada ka midi waa kala saareenoo waxay ku tageen ila tarkhiisi fi shiraa inay rukhseeyaan oo banneeyaan biduuni karaaha iibsadka la soo iibsanayo musxafka ah. karaaha la'aan inay banneeyaan bay ku tageen marka uu ruuxu soo gadanayo isagu soo iibsanayo musxafku gacantiisa soo geliyo taasi waxay yidhaahdeen waa rukhsa waa bannaan tahay biduuni karaaha wa karaahati albayc iyo in la sii iibiyaa karaahada la karaahiyaysanayo ayay ku tageen daa'ifo culammada ka midi xakaahu eh. bnu lmundiri can ibni cabbaasin wa saciid ibni jubayrin wa axmeda bni xambalin wa isxaaqa bna raahaweyhi ibnulmundir waxa uu ka sheegay hadalkaas oo uu ka xikaayooday yacnii ka soo naqliyey cabdullaahi bnu cabbaas iyo saciid ibnu jubayr oo ardaygiisii ah iyo imaamkii axmed ibnu xambal iyo imaamkii kale saaxiibka la ahaa isxaaq ibnu raahwey in kala saareen baa oo ibnu mundir ka soo raray oo midna ay karaahiyeysteen midna aynay karaahiyaysan mas'alada halkan uu sheekhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay musxafka iibkiisa ayay ku saabsan tahay oo in musxafka la iibiyo ama la soo iibsado muxuu noqonayaa xukunkeedu bayciisu se ma asaxaya sheekhu wuxuu soo naqliyey aqwaal kala duwan oo culammada qaarkood ay yidhaahdeen labada midna lama karaahiyaysto baycuna waa asaxaya iyo qowl odhanaayo labada waa la karaahiyaysanaya eh, bayca in la sii iibiyo iyo in la soo iibsado mid walba waa la karaahiyaysanaya qowl odhanaya iyo qowl odhanaaya in la soo iibsado karaahiya kuma jirto laakiin in la sii iibiyo karaahiya ku jirta ra'yada kala duwan waa sheegay mid walba cidda laga soo raray qowlka odhanaaya labadu waa karaahiyo wuxuu tilmaamay jamaacaad taabiciinta ka mida in laga soo raray saxaabada qaarna loo nisbeeyey calqama iyo ibnu siriin iyo Eh, ibraahim annakhac iyo shureyx alqaadi iyo masruuq iyo cabdullahi ibnu zayd laba saxaabina waa loo nisbeeyey buuri waa laga soo naqliyey oo siiqatu tamriid uu ku sheegay ilaa uu yidhi markaa iyagu waaba adkeeyeen cabdullahi ibnu cumar iyo abu muusa alashcari eh, iibinta la iibinaayo musxafka laakiin iibsadka saa umay adkayn sida iibinta ay u adkeeyeen qowl kale wuxuu leeyahay musxafka in la soo iibsadaa waa bannaantay biduuni karaaha laakiin in la sii iibiyaa yadu waxay noqonaysaa makruuh mid la karaahiyaysanaya noqonaysa qowlkaa wuxuu ka sheegay waa midda koowaad ee naskii shaafici inuu yahay nasu shaafici waxaa loo jeedaa shaafici baa sidaa bacdhabay oo sheegay haddii la yidhahdo waa nas yacni waxa weeye ama waa mansuus haddii la yidhaahdo kutubta shaaficiyada haddaad ku aragto haadaa mansuusu almansuusu waa saas aan shaafici ba la raacin waxay u jeedaan shaafici baa nas gareeyey hadday shaafici raaciyaanna waa caddahay waxaana laga sheegay isla ra'yiga cabdullaahi ibnu cabbaas iyo saciid ibnu jubayr iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahawey waxay leeyihiin bayca la sii iibinayo waa laga fiican yahay nowcan maa waxaa dhici karta inay ka eegeen musxafkan ruuxa gacantiisa ka baxaaye dee adduunyo yar uu qaadanayo xoolo yar ee cid kale la wareegayso nawcan maa ka maarmisoo kale inay suurada u ekaan karto weliba ku darsoo waagii hore masaaxifta casiis bay ahayd mataabic ma jirin yacni lagu taabaco masaaxifta iyo kutubta kale toonna ee masaaxifta la isticmaalayay waxay ahaayeen bikhadi yadi wax lagu qoray khadkii gacantaa lagu qoray juhdi intee leeg baa ku baxaya se intee leeg buu qorayaa ruuxa doonay musxaf min awalihi ilaa aakhirihi inuu isagu gacantiisa ku qoro muslimiinta hore gacantii ku qoran jirin hadda mataabic rogaysa ayaa markaa la helay waa jirtaa mataabicda markaysaga qaarkood dee far in lagu qoray gacmeed oo hadda waxa weeye khataadka cusmaan taaha ee dad baa la tartansiiyey oo la yidhi waxa weeye cidda ugu qoraalka fiican baa la rabaa ee musxaf qorta ninkanna waxa uu ahaa nin markaysaga khataad ah oo suuri ah jaa'isadii isagaa qaatay iminka musxafkan waxa weeyaan hadda mujamac alfahdi lagu soo daabacay dee khadkiisiibaa marka uu ku qoray waa khad gacmeed baa lagu qoray laftiis juudaa ku baxoo zaman badan isagu ha qoro laakiin markii dambe waxaa laga soo saaray dee malaayiin nusha malyanno nuskhadood baa laga soo saaray mar keliyo la rogay laakiin markuu qoraaye zaman badan buu ka qaatay rubama hadduu doono laba sano inuu ka qaatay waanaan filaya taqdiirka insaan lagu sheegi jiray mana aha musxafkii keliya uu qoray masaaxiif fara badan buu qoray marka kan laftiisa gacanha lagu qore laakiin madbacadaa lagu rogay markaasaa waxa weeye la rogayaa yacni malaayiin nusakh oo lagu celinayo oo haddana lagu celinaya oo haddana sidaas loo wadaya marka kamiyo badan baa soo baxaysa marka calaa kulli xaal waxay u karaahiyaysteen musxafka ruuxa gacantiisa ka baxaya ee uu beddelka yar qaadanayo taasay u karaahiyaysteen laakiin cala kulli xaal daliil uma aha walaa tashtaruu biaayaati illahi samanan qaliila intaasoo kale marka waxa yani loo deliishadaa yacni daahir ma aha waayo waxaa looga jeeday tan la nahiyayo la reebaayo in aayaadka iyo adilada sharciga laga tago oo adduunyo la doorto sida camalfalkii lagu dhaqmaayey aayaadkoo kale in laga tago oo dabeedna adduunyo la door bido laakiin iibsadka musxafka iibinta la iibinayo oo cid kaloo muslima oo u baahan laga iibinayo dee mid diidaysay aayaddu ma aha mid diidaysay ma aha marka aqwaasha waxa ugu saxiixsan qowlka odhanaaya laa yukrahu baycuhu walaa shiraa'uh waana qowlka xasan xasanulbisri iyo cikrima iyo xakam ibnu cutayba laga soo naqliyey akhiiranna waxay yidhahdeen culamada qaarkood markii dambe waxay noqotay mid markaa eh, laysla ysla oggolaaday oo ay istiqraartay in markaa bayciisa aan karaha ku sugnayn iyo ibsadkiisi iyo iibintiisa midnaba saas aawoodee shaaficiyada lafteedu iyagoo u nisbeeyey shaafici inuu yahay naskiisu inay karaahiyo tahay iibinta la iibinayo oo lasii iibinayaa haddana kutubahooda muta'akhiriintu waxay qorayaan in waxaweye haddii xaaja keensato inaan dhibi ku sugnayn karaahana ku jirin oo itlaaqii ugumay tegin waa midda kale iibsadkii la iibsanaya musxafku marba haddaanu karaahiye ahayn sida daahirkii waxay noqonaysaa iibinta la iibinayaana inay la mid tahay oo la xukun tahay waayo ruuxa iibsanaya xagguu ka helayaa haddii la yidhahdo kan kale inuu iibiyaa yacnii ishkaal la geliyo dee kan kalena inaanu helin baa laga yaabaa marka calaa kulli xaal qowlka saxiixi waxay tahay labada midnaba inaan karaaha ku jirin weeye soomaalidu waxay odhan jireen waagii hore musxafka waa iibsaday ha odhan ee waxaa tidhahdaa waan soo furtay waan soo iibsadaye marka la yidhaahdo waa lagu inkiri jiray cidda tidhahdaa waxaauhi tir ha odhan maad iibsan karteen musxafe kitaab qur qur'aanaad iibsan kari lahayd waan soo furtay dheh oo markaa ma haniime ah haniima bayna almuslimiin haakada yacani soo furashada lafteeda dee ishkaal bay leedahay saad u soo furata ila furka dhe muslimiinta dhexdooda in fur la kala qaato laynooma bannayn furku haniimu ahaa soo maa marka calaa kulli xaal sida saxdii waa inaan dhibi ku sugnayn qowlka saxiixii waa inaan wax dhibaatiya ku sugnayn aan karaahiya midnaba ku jirin weeye ruuxa markaa musxafka dadka u soo waaridaya ee u keenaya ee ka iibinaya siday masaaxiiftii ku helayaan u sahlaya ee qiimo jabanna kaga iibinaya weliba inuu maajuur noqdo baa la rajaynaya insha allah waayo dad markaa masaaxiiftii aan helaynin ayaa laga yaabaa inuu u sahlaayo ama meel fog ay ka dooni lahaayeen hadduu ku daro weliba qiimo jaban inuu ka siiyo oo wax yar uu saaro dee waxa weeye maajuur buu noqonayaa insha allah waxaa loo rajaynayaa inuu ajarka helo waxay inoo hadhay baabkii ku saabsanaa dabdiga marka insha allahu tacaala baabka dabdiga ku saabsanna carabkaynu marin doonnaa abwaabtii kale kitaabka waa inoo dhammaaday bal intanna kollay xaajo badan looma qabo laakiin waa iska mari doonnaa insha allah fiiha faa'ida xaajo badan yayna jirinen kollayba faa'ida waa ku sugan tahay yacni meelaha qaarkood macaani kelimaad buu kuu sheegayaa meelaha qaarkood dabdi kelimaadka qaarkood buu dabdinayaa marka waxa weeye fawaa'id baa ku sugan marka carabkeenu insha allahu tacala iska marin doonnaa caawa halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk